bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam الbخariyu raximah اllah taعaalى ayb <clears throat> qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu lmuqma baabu ciyaadati اlmuqmaa calayhi halkaasaan joogna soo ma ayb baabu ciyaadati اlmuqmaa calayhi qofka lamiir daboolay soo booqashadiisa caddaynteedii ayuu u baab yahay oo qofka la miir daboolayoo miir aan qabin oo cid booqanaysa cid kale aan kala aqoonin in la booqdo xukunkaa caddayntiisiibu u baab yahay buuli qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah xadaanaa cabdullaahi bnu muxamadi wa huwa almusnadiyu aljucfiyu qaala xadaanaa sufyaan wa bnu cuyayna can ibni lmunkadir anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu jaabir buu maqlay oo dhahayo maridtu maradan waan jiraday jiro faataani nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa ii yimid yacuudunii isagoo isoo booqanayo waa abuubakrin iyo abuubakar bakar wahumaa maashiyaani iyagoo lugaynayo fa wajadaanii waxay arkeen uqmiya calaya in la imiir daboolay dabcan waa loo sheegay isaga fatawada'a nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga waa weyse qaatay huma saba wuxuu ku shubay waduu'ahu biyihii uu ku weyse qaatay calaya korkeyga fa afaqtu waan soo miirsaday fa ida nabiyu sala allahu calayhi wasalam waaba nebigii qultu waxaan idhi yaa rasuula allah kayfa asnacu fii maalii maalkayga sideen ku sameeyaa seen dhahaa maalkayga kayfa aqdii fii maalii maalkayga see u xukumaa oon u kala qaybiyaa falam yujibnii bishayin waxba iguma jawaabin xataa nazalat aayatu lmiiraat ilaa ay soo degtay aayatu aayatulmiiraat marka aayatulmiiraattu waa tee marka yuusiikum allahu miya yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalati miyaa yacnii intaba markaa culimmada waa sheeg sheegaan qaarna sababu nusuulka yuusiikum ullahu aaya xadiidkan bay ka dhigaan oo aayatulmiiraat yuusiikum baa loo jeedaa bay dhahayaan laakiin sida ka muuqato jaabir markaas de waxa uu su-aalayay kalaalada wax ka su-aalayay kalaaladana aayadda tilmaamayso waa aayadda ugu dambayso yastaftuunaka iyo iyo aayadda labaad oo walakum nisfu maa taraka aswaajukum xadiidka musanifku binafsi sanad wa binafsi tarjama ayuu saxiixulbukhaariga kitaabkiisa saxiixa uu uga hadlay oo wuxuu yidhi baabu ciyaadati lmuqmaa calayhi buu yidhi xadiidkan buu keenay binafsi sanadna waa ku keenay ayb waxaana laga qaadanayaa xadiidka qof miirka ka maqan yahay in la booqan karo oo ciyaadadiisa iyo booqashadiisa aynan aan loo yacni loo baahan yahay ayb waxaa la isdhihi karaa de tarjamadan ibnulmunayir sida uu sheegay wuxuu yidhi faa-idatu tarjamati tarjamada faa-iidadeeda waxay tahay anlaa yuctaqada ana ciyaadata almuqmaa calayhi saaqidatu lfaa'ida inaan la ictiqaadinin booqashada la booqanayo qofka lamiir daboolay inay tahay midaan faa-iido lahayn inaan loo malaynin likownihi laa yaclamu yacnii inuu yahay inuunan ogeyn qof caaidahu idahu likownihi laa yaclamu bicaa-idihi qofka booqanayo inuusan kala garanaynin maadaama uunan kala aqoonin looma baahna booqasho sidaas ma ahan macnaha wa bimujaradi cilmi اlmariidi iyo qofka yacnii mariidka ogaanshihiisa keliya in markaa yacnii ay faa-iidadu ku xiran tahay iyo booqashada sidaa inaan loo malaynin ayaa loo keenay e faa-iidana waa ku jirtaayo ninkan marka la booqdo isagoo miirku ka maqan yahay waa loo duceynayaa qur-aan baa lagu aqrinayaa iyo adkaar e, ilaahay baa markaa arrintaasi baraku ku keenayaa meeshaas ee qofki faa'iiday u tahay marka ma la dhihi karo marka qof aan miyir qabin qof aan miyirba qabin maxaa laga booqanayaa ma la dhahayo faa'iidaa ku jirto ninkan laftiisana anficidda oo walaalkii anfacayaa iyo ajar buu ka helayaa ayib macnahaas buu marka u keenay meeshaan waxaa laga qaadanayaa xadiidka sidoo kale uma saba waduu'ahu calaya markuu leeyahay wayse qaadkiisii biyihii ka hooray buu igu shubay dayb oo nebiga marka wayse qaadkiisa iyo timihiisa iyo candhuuftiisa iyo dhididkiisa iyo dhammaan waa la barakaysan jiray asxaabtu way barakaysan jireen barakayna u ahayd isagaa qiray nebiga sal l l slam oo haddaynan khayr aanu ku jirin isagu ma qireen oo u diidi lahay waa ka celin lahaa ayb arrintaana culimada waxay yidhaahdaan nebigay ku gaar tahay yani arrintan ku saabsan nebiga yani candhuuftii iyo dhididkii iyo timihii iyo weyseqaadkiisii wixii ka haray oo qofka lagu shubo iyo waxyaabahaasoo dhan waxyaaba isaga ku gaara bay ahaayeen bay leeyihiin ibnu cabdilbar baana ka kamida dadka sidaa dhahayo kitaabkiisa tamhiidka waxaana tusaya buu yidhi saxaabada dhammaantood arrintaa ma aynan ku samaynin nebiga qeyrkiisa markii nebiga dhintay afdaluhum abuubakrin ayuu ahaa abuubakar candhuuftiisa laysma marmarinin dididkiisa qof isku tirtiray ma jirin tarkigaas iyo ka tegistaas ay dhammaan ka wada tageen ayaa wuxuu daliil u yahay arrintii hore inay tahay macno nebiga ku jiro oo aan keyrkiis ku jirin dayib umuurahan marka tabaruga iyo ku tacalluqana sideeda waxaa weeyaan umuurahaas marka tabaruga iyo ku tacalluqo nebiga waa sharci unbaa ayaa laga qaataa ayb oo waxyaaba un qiyaas iyo wax noocaas looga loogaga kaaftoomi kara ma aha ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa xawaadidta iyo saxaabada waxyaabaha ku dhaco inay nebiga u soo celin jireen oo diini ah si ay jawaabta nebiga uga helaan rasuulkana haddii jawaab uunan haynin waa aamusi jiray waxyiguu sugi jiray waxyigaabuuna ku jawaabi jiray sida haddaba yeelay oo meeshan ka muuqato falam yujibnii bishayin nebiga waxba iima jawaabin ilaa aayadda ay soo degto bacd al marka waxay yidhaahdeen meeshaas waxaa laga fahmayaa nebigu inuunan ijtihaad iyo ra'yi ku jawaabi jirin wixii uu yaqaano waxyi ku yaqaano waa sheegi jiray wixii kale waa aamusi jiray ilaa waxyi uu ka yimaado bukhaarina arrimahaas wuxuu aad ugaga hadlaa kitaabu اlictisaami bilkitaabi wasunna ayb baabu ciyaadati sibyaan ilmaha yaryar in la booqdo markay jiradaan ilmaha yaryarkaa qaala xadaanaa xajaaju huwa bnu minhaal qaala xadaanaa xamaadu can caasimin اlaxwal can abi cuثmaan الnahdiy wahuwa cabdالraxmaan bni mul can usaamata bni zayd ana sabiyan cunug yar oo libnati rasuuli اllahi sal l slam nebiga gabadhiisa ay dhashay haqula waa cuslaaday yacnii xanuunkii baa ku cuslaaday cunug yaroo gabadhiisa dhashay ay dhashay baa xanuunsaday ayb gabadhaa dhashayna marka zaynab inay ahayd ay riwaayaadku tilmaamayaan fabacatat ummuhu ila nabiyi sal ll l slam hooyadii baa nabiga u cid dirtay ana waladii wiilkayga fi lmowti geeri buu ku sugan yahay waa sakaraad faqaala lirasuuli ninkii ay dirtay faqaala lirasuuli wuxuu ku yidhi dha nebiga ninkii ay dirtay qaalada faacilkeeda waa muqadar faqaala rasuulu wuxuu yidhi nebiga lirasuuli ergeygii ama ninkii iyada ay soo dirsatay wuxuu ku yidhi idhab tag faqul lahaa waxaa ku tiraahdaa ina lilaahi maa akhada alla wuxuu leeyahay wuxuu qaatay walahu maa acdaa wuxuu siiyana isagaa iska leh yacni alla wuxuu qaatay isagaa leh wuxuu bixiyana isagaa leh wa kullu shayin shay kastana cindahu ilaahay agtiisa yay ahaadeen ilaa ajalin musaman intii waqtiga ayb shay kastana alla agtiisa waqti bay ahaadeenoo waqti bay leeyihiin ayb huwa aladii khalaqakum min tiinin huma qadaa ajalan wa ajalun musaman cindahu huma antum tamtaruun ayb wakulu shayin shay kasta cindahu agtiisa ilaa ajalin musaman waqti la yaqaanay gaarayaan waqtigaa marka u dhammaadana waa bisu faltasbir ha sabarto waltaxtasib ha ajar tirsato farajaca arasuulu ergeygii waa laabtay ninkii ay soo dirsatay fa akhbarahaa waa u sheegay fabacahat ilayhi waa usoo dirtay haddana tuqsimu calayhi iyadoo marka nebiga ay dhaarinayso lamaa jaa yani ilaa jaaa ayb way dhaarinaysaa ilaa jaaa inuu yimaado un maahani ayb faqaama nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waa kacay fii nafarin min asxaabihi koox asxaabtiisa ka mida macooda iyagoo ay la jiraan buu istaagay minhum sacdu bnu cubaada ka mida dadkaa faaqada nabiyu sal l ly slam asabiya gabadhiibuu u tegay cunugii yaraabuu booqday cunugiibuu soo qabtay fa wadacahu wuxuu dhigay bayna tanduwatayhi ayuu dhigay yacnii labadiisa naas dhexdooda yani xabadkuu saartay ayb walisadrihi walxaal lisadrihi cunuga laabtiisana xabadkiisana qacqacatun ay tahay sawd yani idira dhaqdhaqaaq xabadku marka waa boodboodayaa waa dhaqdhaqaaqayaa ka qacqacati shannati sibraarka dhaqdhaqaaqiisa oo kale ayb sibraarka baaliyoobay ee qallalay sida marka u dhaqdhaqaaqayo marka la dhaqdhaqaajiyo waxa ka yeeraya sawtkiisa oo kale ayb fadamacat caynaa rasuuli llahi sal l salam nabiga labadiisa indhood baa ilmeeyeen oo waa ooye way ilmaa ka daadatay qaala sacdun sacad wuxuu yidhaha tabkii rasuul allow ma ooynaysaa wa anta rasuulullahi adoo rasuul ilaahay ah faqaala wuxuu yidhi inamaa abkii waan ooynayaa raxmatan lahaa naxariis aan u naxariisanaya iyada darteed in allaha alla laa yarxamu ma u naxariisanayo min cibaadihi xaalay addoommadiisa ka mid yihiin ila aruxamaa kuwa naxariisto unba allana u naxariista ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnaha uu u tarjamay oo ah in la booqan karo ilmaha yaryarka cunug yar hadduu jirado in loo loo qastoo la booqdo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa naxariista qofka hadday naxariis ku beeran tahay oo qof naxariis badan uu yahay alla u naxariisanayo ayb qofaan naxariis lahayn hadduu yahayna naxariistii alle ma helayo isagana waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu naxariis darteed u ooyo qof dhibaataysan oo xanuunsanayo ama dhib weyn gaaray markuu arko ilmo ay kasoo daadato taas inay fiican tahay wax wanaagsan ay tahay nebiga wiilkiisiina waa kii u ooyey ibraahim markuu dhintay ina alcayna latadmac wuxuu idhish waa ilmaynaysaa ilmeynaysaa waina alqalba la yaxzan qalbiguna waa murgayaa walaa naquulu ilaa maa yurdi rabba umana dhahayno annaga wax ilaahay raalli geliya maahay wax kale ma sheegayno waa waray iyo ba-ayey iyo sidaanu ahaayey yaa waxaas ii noqonayay waxaas ma dhahayno marka qalbigii inuu murgo indhihii ilmeeyaan dhib ma leh naxariis darteed waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku hadday musiiba ku dhacdo inuu isku sabar siiyo allah waxaan bixinteedana lahaa qaadashadeedana asagaa iskale ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa intaa marka qofka sabaray gelinay qaala alimaamu اlbukhaariyu baabun <clears throat> baabkan marka bilaa tarjama uga tegay ayb kii hore unbuu calaaqa la yeelana marka ama ciyaada ciyaadatulmariidka unbuu ku dhex jiraa qaala xadathana axasanu bnuxasanu bnu waaqic wahuwa abu caliyin alramliy hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi اladabi اlmufrad wاtirmidiyu qala xadaanaa damratu wahuwa damratu bnu rabicata alfalasطiniy saduuq yahimu qaliila rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاlarbaca can ibraahima bni abi cablata wahuwa shaamiyu hiqat min alkhamisa qaala wuxuu yidhi maridat imra'atii xaaskeygaa jiratay fakuntu ajii'u ilaa ummi dardaa umu dardaa baan u imaan jiray fataquulu lii waxay igu dhihi jirtay kayfa ahluka xaaskaagii ka waran fa aquulu lahaa waxaan ku oranayay mardaa hiya iyadu mardaa mid jiran waayo iyadu ayb mardaa marka waa mariid taaniidkeedii fatadcuu lii bicaamin cunto ayay iigu yeeraysay fa aakulu waan cunayay uma cudtu waan booqday haddana fa facalat dalika sidaasay yeeshay faji'tuhaa maratan mar baan u imid faqaalat kayfa eelkii waa sidee qultu waxaan idhi qad tamaahaluu way soo roonaadeen oo roonaanshadoodii baa dhowaatay ay qarubuu min albur-i inay caafimaadaan bay ku dhowaadeen yani waa soo kabsanayaan faqaalat waxay tidhi innamaa kuntu adcuu laka biطacaamin cuntaan kugu yeeri jiray an kunta lian kunta inaad adigu tahay darteed tukhbirunaa inaad noo sheegaysay can ahlika ehelkaaga annahum mardaa inay jiran yihiin cuntadaan kugu yeeraynan ku siinaynay waxaan kuu siinaynay xaaska inay kaa jiran tahay baad noo sheegaysay fa amaa anta maahaluu markay caafimaadeen oo ay kabsadeen falaa nadcuu laka bishayin waxba kugu yeeri mayno marka yani cunto ku samayn mayno siin mayno markan markii hore waa lagaa jiranayo waxoogaa waa ku dhaqaaleynayna hadeertaan laakiin de dadkaagii baaba wax kusiinaya oo xaaskii baaba ilaahay kuu caafimaadiyey sidaasay leedahay aharkan marka isnaadkiisu waa saxeix ayb waxaa laga qaadanaa marka dabcan da qofka jiran ama laga jiran yahay in isaga laftiisa la xiriiriyo qalbigiisa la kabo ayb qofka marka musiibada iyo walwalka iyo xaaladda xaaladda adag ku jiro in qofkaasi marka la sabarsiiyo oo cuntadii iyo waxaa loo sameeyo walidaalika qofka marka laga dhintoo kale xadiidkii waatuu ah isnacuu liaali jacfarin dacaaman reer jacfar cunto u sameeya inahum qad ataahum maa yushqiluhum wax shuqliyo ayaa ku yimid murug iyo geeri baa gashay annaga marka guriga geerida ka dhacdaan wax ka cunaynaan iyagiiaan kalifaad iyo culaysaan sii saarayna geel baa lasoo gadaa waa la qalayaa dadkii daynaa lagu leeyahay lama ogaa xaalkooda cid maalmo inaynan dab shidanin baa dhici karto maalinkii meyd soo galana xoola unbaa lagu gowraca meesha iyagiibaa haddana culays la kor saaraya waxay ahayd in iyaga wax loo soo sameeyo layiraah bal maalmahan saddexdan maalin ama waqtiyadan waxbaha karsanina annagaa idiin keenayna ayb baabu ciyaadati alacraabi reer baadiyaha booqashadooda ee nin reer baadiyo jiran in la booqdo iyadan inaanay dhib lahayn sababta marka in loo tarjamo keenaysa waxaa ka mid ah ninka caalimka ama ninka imaamka ah dadka raciyadiisa weliba kuwa reer baadiyaha aan la aqoonin ama dadka iska badwiinta inuunan ka faanin oo iyaga laftooda hadday jiradaan ka warqabo u booqdo waa min xusni alquluq bay ka mid tahay min xusni laadaan ayb leanna dadka badanaa dadka aan la aqooninoo ama acraabta iyo waa la iska ihmaaliyaa soomaalida maahmaahdoodaba waxay ka dhigeen geeri geel jir iyo waxay ku fiican tahay ninaan la aqooninay geel jirku asaga waxaad moodaa ma xisaabnaba dhimashada asay ku fiican tahay laleeyahy ninka geel jirka marka badanaa waa muhmal xoolahaasu iskala jira ama badwigaas waayo cid aada wax laga rabo hadda laga raadsanayaa badan male kuwaas marka in la booqdo oo iyaga laftooda mujtamacay ka mid yihiina laysku kallifo qala xadaثna mxamed bnu slaam qala xadaثna cabdالwahaab الthaqafiyu wahuwa cabdالwahaab bn cabdilmajid qala xadaثna khalid الxadaa wahuwa khalid bnu mehraan can cikrimata can ibni cabaas ana rasuula اllahi sal ly slam dakla clى acraabiyin nin reer baadiyo usoo galay yacuuduhu isagoo booqanayo faqaala wuxuu yihi laa ba'sa calayka dhib male korkaaga dahuurun in shaa allah huwa isagu dahuurun weeyaan mid dembiga kaa nadiifinayo oo yacnii dahaaro kuu noqonayo weeyaan jiradani shaa allahu qaala wuxuu yidhi raawiya ibnu cabaas qaala alacraabiyu ninkii reebaadiyaha wuxuu yidhi bal inay bal e iska badaaye hiya iyadu xumaa qandho weeyaan tafuuru karkarayso oo qandho karkarayso calaa shaykhin oday korkiisna ahaatay kabiirin weyn yacni qandho aada u karkarayso oday waayeela ku habsatay waayuu leeyahay kaymaa tusiiruhu lqubuur waxayna ugu timid si ay u booqsiiso qubuuraha yacni qabri bay ii wadaawa qandhadaani qandho daran oo nin odaya ku timid waaye oo waxbaan iska yani eh, markaana qabrina geynayso oo qabri xaggiis geynayso tusiiruhu yani waxay ku xambaaraysaa inuu qubuuraha aado wa qaala nebigii wuxuu yidhi fanacam idan yacnii haddaad sidaa tidhi fa nacam idan yacnii idaa abeyta warkan aan ku idhi haddaad diiday laa baasa calayka dahurun in shaa allah haddaad diiday haddaba nacam waa ku geynay qabri bay ku geynaysaa bacdi shuraax waxay yidhaahdeen rasuulka sal ll ly slam waxaa laga yaabaa in loo waxyooday la ogeysiiyey ninkaas jiradaas inuunan ka kacaynin uu ku dhiman doono sidaasuu marka fanacam nacam idan yii ayb waxaa laga qaadanaa marka imaamku inuu qofka jirani ou booqdo racyadiisa ka mid a walow kaana acraabiyan jaafiyan ninka baadiyo iska qallafsan oo jaahilaba ha ahaadee ana nebiga ninkan waa booqday baabu ciyaadati lmardaa isaga laftiisana de faa-iidow ka helayaayo qofka ahlukhayrka ah hadduu dadka booqdo wax ka qaldaniya waxba uu saxayaa ducadiisa in loo aqbalaa laga yaabaa wax ka qaldan markaa inuu saxo yaa laga yaabaa marka dadka ahlu khayrkaee wanaagsani mar walbaa la la joogooda iyo la jirkooda faa-iida ku sugan waan arkaynaa markii ninkii wiilkii yaraa uu u tegey oo nebigu dacwada uu siiyey ee inta rumeeyey ee markaa laa ilaha illa allahu yidhi ku dhintay ee nebiguna aada u farxay waxyaabaha hadda ugu daran annaga dadka jiran in loo sheego ay ub yani uba ay u baahan yihiin waxay tahay salaada arrimaha salaada dadku markay jiradaan waxaad moodaa inaan lagaba rabin salaada qofkii waa jiran yahay waxaa laga yaabaa inuusan maalmo tukanin maxaa dhacay war sariirtaba kama kici karo mana weyse qaadan karo haddaad miyirkaagii qabto salaadi waa kugu waajib xataa haddii aada weyse la awoodi waayo biyo walaa ciid midna la awoodi waayo sidaada u tuko idaa amartukum biamrin faatuu tuu minhu masadactum qofkii isagiyo jiran oo sakaraada oo dhiman raba hadduu salaad la-aan ku dhinto sawqaatimo xumo ma noqonayso walciyaadu billah dadka la joogaana badanaa kuma baraarugaano uma sheegaan ayb oo haddii la yidhaha yay laftooda qaarkood culays waxaa la ah qofkan u istanj istajeyntiisa iyo uweysaqaadkiisa iyo soo rogrogiisa iyo ay dhibsanayaan ninkan waa jiranya naga dhaafay leeya hadduu jiran yahay salaadii waa laga rabaa waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin taas waxyaabaha kale soo raacaa waxay tahay khuraafaadka iyo waxaas laga ilaaliyo dadku markay jiradaan sida badan dad kala iskaga taliyo dadka u taliyaa hadday noqdaan xawaashidaada dad khuraafiistayaala hadday noqdaan meelo daranay kaala daba wareegayaan naftaa kaaga baxaysa marka iyaga dhexdooda iyadoo qofkii oo mingis laga tumaayo ama boorana laga tumaayo ama yacni meel xun lagu wado ama jin iyo wax laga laga shidayo ayaa laga yaabaa inuu iska dhinto qofki adoo miirkaagii qabo iska joojin kara haddaad joojin weyso raalli ka noqoto khaatuma xubun weliba midaas ugu daran waa gaalnimo iyada lan arrimaha arrimo marka shirkiyaada ku ah qofku marka inuu iska ilaaliyo waxyaabahaasna marka in loo sheego dadka iyo in loogala hadlo xuquuqda oo marka la yidhaha qofka uu jiray war wax xuquuqa maa lagugu leeyahay iska qor intaad hadda miirkaagii qabto waa saddex waxyaabood oon isleeya waxyaabaha ugu muhiimsan salaada in lagala hadlo khuraafaadka in lagala hadlo xuquuqda in lagala hadlo oo la yidhaha xuquuqii hadday kugu tacalluqaan qor halkan ku qor ah. dardaaran in la yidhaahdo maalkaagii wax kamida ah ka dardaaran ulu si aad sadaqa jaariya hadda kasii dhigo hadii kale odagu ama isla aaba hooyadu hadday dad jaadyo cuna ay dhaleen kan uun mar kaa dhinto isleeyahay hadba marka siduu guri u gadanayo ama lacagtii u suuqa u geynayo jaad ugu cunayo eber maalka waa ku dhintay odagii waxna kama hayso marka intaynan kuwaas ku helin saddex meeloodoo maal meel maalkaagii wax u samayso oo meel fiican iyo dardaaran qor ayb baabu ciyaadati lmardaa dadka jiran booqashadooda qaala xadaanaa mxamed bnu cabdilcasiiz wa huwa mxamed bnu cabdilcasiiz bni mxamed alcumariyu alramliyu saduuqun yahim rawaa lahu lbukhaariyu wtirmidiy fi shamaa'il wlarbaca wnasaa-iyu baan ujeeda rawaa lahu lbukhaariyu wtirmidiyu fi shamaa'il wاnasaa-iyu qaala marwan bnu mucaawiya wahuwa marwan bnu mucaawiyata alfazariy qala xadaanaa yaziid bnu kaysaan wahuwa abu ismaaciil alkuufiyu saduqun yahim rawaa lahu lbuhaariyu fi ladabi lmufrad wamuslim walarbca an abi xaazim can abi hurayra abu xaazim wa salman alashjaci can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l l slam man asbaxa alyawma minkum saa'iman yaa soo waaberiistay maanta isagoo sooman qaala abuu bakrin ana abuubakar bakar aniga qaala man caada minkum اlyowma mariidan maantayaa nin jiran soo booqday qaala abuu bakrin ana abuu bakar wuxuu yidhi aniga qaala man shahida minkum اlyowma janaasatan maanta yaa janaazo xaadiray oo ka qayb galay qaala abuubakrin ana qaala man adcama alyowma miskiinan maanta yaa miskiin wax siiye qaala abuubakrin bakrin ana abuu aniga qaala marwaanu balaqanii waxaa isoo gaartay buu yidhi ana nabiya sal l slama qaal majtamaca haadihi alkhisaalu qaybahaani kuma kulmaan fii rajulin qof fii yowmin hal maalin dhexdeed ilaa dakhala aljanna jannadu gala yani ninkii janaaso raacay yani qof jiran soo booqday miskiin wax siiyey ee soo sooman soo kacay ninka acmaashaa samaynayo maalin qof yani intaa ma jamciyo ilaa jannadu galaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaa maxalushaahidka man caada minkum lyowma mariidan waxyaabihii marka jannada lagu gala waxaa ka mid mida dadka jiran oo la booqdo lasoo lasoo booqdo ayaa ka mid a waxaa kaloo laga qaadanaa abubakar fadligiisa iyo dadaalkiisa iyo sida iyo sida uu u acmaal badnaay dayb ayaa laga qaadanaa qaala xadaanaa axmed bnu ayuub huwa axmed bnu ayuub bni rashid addabiy maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qaala xadaanaa shabaabatu wahuwa shabaabatu bnu sawaar waa muslim ayaa ka wariyo asxaabu saxiix way ka wariyaan ninkan irja-ana ku jiray imaam axmed markii la su-aalay shabaaba iyo nin kalea la su-aalay kaasna kama warisid kanna waa ka warinaysaa waana irjaa labadaba waa ku jira caqiidadaas marka murji-adae xun ee ka waran markaas wuxuu yidhi midkaani lam yakun daaciyatan kan daaci ma ku ah inuu yidhi bidcadiisa kanna daaci buu ku ah qaala xadaanii lmugiiratu bnu muslim wahuwa alqasmaliyu abu salama asaraaj saduuqun ayb can abi zubayr can jaabirin qaal dakala nabiyu sal l slam nabiga wuxuu u galay calaa ummi saa'ib umu saa'ib buu u galay wahiya tuzafzifu iyada oo gariireyso iyadoo gariirayso u galay faqaala wuxuu yihi maa laki maxaa kugu dhacay qaalat alxuma qandha i hayso alxumaa akhadatni alxumaa ayaa i qabatay akhzaaha allaahu allah hoojiyey taas faqaala nabiyu sal l slam nabiga wuxuu yihi mah arrintaa ka joog laa tasubiiha ha caynin fa inahaa tudhibu khataaya almu'min qofka mu'minka gafafyaalkiisa iyo dembigiisa ayay tagsiinaysaa yo baabeene kamaa yudhibu lkiiru buufanaha sida uu u tagsiiyo yacni dabka khabata alxadiidi birta wasaqdeeda bir haddii dab la geliyo wasaqdii waa baaba-inayaa dabkaas bir birtii oo saafi a ah buuna soo saaray ayb marka eh, xadiidku waxaa ku jira nebigu inuu booqday haweentaas iyadoo jiran ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, qofka argagax iyo cay iyo jirada inuu u muujiyaa inaynan fiicnayn maxaa yeelay jiradu waa sabab dembi dhaaf keenayo ma ahan marka qofku inuu markaa cay iyo waxa uu kala hortago gaaladan noocaas ay ku badan tahay maanta dhan waa iska qaylinayaa xanuunka u caynayaa cay marka xanuunka uu caayaa maxay ku ziyaadine maxayse ka nuqsaaminaysaa waxba qofka muuminkaa dembi dhaafay u tahay ilaahiisuu baryayaa caydaas waxaana la imaan maayo qaala alimaamu اlbukhaariyu xadaanaa isxaaqu wahuwa bnu raahuya qaala ahbaranaa nadru bnu shumayl qaala ahbaranaa xamaadu bnu salama can haabitin اlbunaniy nadr bnu shumayl muxadidna waa ahaa asxaabu lgariibna waa ahaa oo dadka gariibulxadiidka loola noqdo wa luqawi buu ahaa can haabitin can xamaad bni qaala ahbaranaa xamaad bnu salma can haabitin اlbunaniy haabit bnu aslam can abi raaficin can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal l slama qaal yaquulu اllahu alla wuxuu dhahayaa istadcamtuka waa kaa quudin dalbay falam tudcimnii ima quudinin addoonow wuxuu leeyahay waxaan kaa dalbay inaad cunto isiiso ima siinin qaala fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow wakayfa istadcamtanii sidee iiga quudin dalabtay walam udcimka anigana aanan kuu quudinin wa anta rabuulcaalamiin adoo rabuulcaalamiin caalamkan dhanbadaaba haystee iskana leh see adiga quud iiga dalbanaysaa iyo cunto anigana aanan kuu siinaynin qaala wuxuu yidhi amaa calimta miyaadan ogeyn anna cabdii addoonkayga fulaanan hebel ah istadcamaka inuu kaa quudin dalbay falam tudcimhu aadan quudinin war waxay sii cuntoy sii adiga markaa aada u diiday amaa calimta miyaadan ogeyn annaka adiga low kunta adcamtahu haddaad wax siin lahayd lawajadta dalika cindii hawaabkaas agteydaad ka heli lahayd ayb xadiidku marka xadiisulqudsi waa axaadiidta marka nebigu uu rabbi ka warinayo istadcamtuka falam tudcimnii waxaa la yaable marka bacdi innaas xadiidkan waxay u isticmaalaan nusuusta ku soo aroortay ilaahay tilmaamihiisa in la awilo macaanida daahirka ahna laga bedelo macaani majaazi ah loo awilo xadiidkaana daliil waa ah bay dhaheen see daliil ugu yahay waa kana allah wuxuu yidhi istadcamtuka cuntay siiyaan ku idhi marka ilaahay waa baahan yahay hala dhaho marka qof dhahayaa male sidaas waa la awilayaa waxaa laleeyahay waxaa laga wadaa ay istacamani istadcama cabdii addoonkayga kaa quudin dalbay saasay ka dhigan tahay waa la awiilay leeyihin marka xadiidkan mar haddii sidan loo awiilay tilmaamahan wax kastoo soo arooro wejiga ilaahay macno kalaa laga wadaa indhahaynaa iyadda iyo gacanta macno kalean ku sheegaynaa rabbi sarrayntiisa wax kalaa laga wadaa baan leenahay oo culuwu suldaan waayo ma ahan culuwu daad wamaa ilaa dalik maxaasay daldalaya laakiin qariib waxaa ah xadiidkan in loo xujayso barnaamijkaas lianna istadcamtuka waxaa yidhi waa alle waxa fasirayna waa alle un soo maahan bis tafsiirkii alle waa ku qancayna laakiin adiga tafsiirkaaga iyo tafsiirka alle ma laysaga qiyaas qaadan karaa wejigan ma ilaahay baa fasiray oo wax kale ku fasiray alraxmaanu cala alcarshi istawaa markuu yidhi ma allah wax kale ku fasiray noo sheeg hadduu wax kale ku fasiray cala alra'si waalcayn waa la qaadana marka laakiin adigu waxaad rabtaa wixii alla fasiray iyo waxaa adiga maskaxdaada kasoo hindistay in layskaga qiyaas qaato ee adiga alla ma tihid marka adiga rabbi ma tihid ma lagaa yeelayo ninkan kula doodayana wuxuu ku leeyahay war wixii aayad iyo xadiid soo arooreen oo tafsiir ah ma isku hayno waxaynan aayad iyo xadiid ku soo aroorin asxaabtii aan ka imaanin a'imadii la yaqaanay diinta lagu yaqaanay aan ka imaanin waxba ha igu fasirin iga daakaasna adigiina waxaad leedahay maya diinkii waa kan ninkan kan ku jirinna ilaahay buubu wuxuu u nisbaynayaa nuqsaan waa gaal waxaasaa daldale marka waxaasi marka xuja xujana maaha bal waxaa weeyaan shay oo awha min beyt alcankabuut nin dhan baa kitaabu waxaan ku qoraa dad baa marka meel dad baa marka kitaabkaasi muqarar ka dhiganaya yani waxay leeyihin in tilmaamaha ilaaha ilaa wiilo waxaa u daliila xadiidka muslim wariyey kanay keenay miyaynan miyir qabin iyaga rabbi baa fasiray kan waxaan kale idinka waay waxa fasiraya xataa maaha nebi nebiga maaha asxaabtiisii maaha taabiciintii maaha atbaacu taabiciin maaha baajuuri baa wuxuu leeyahay dadka waxaan fasiray waa dad dambe u leeyahay se baajuuri baaba qiraaya wakulu nasin awhama tashbiiha awil aw fawidhu warum tanziihan markuu sheegayuu sheegaya wuxuu leeyahay qarnigii saddexaad wixii ka dambeeyey waayo madhabka tawiilka dadka ta'wiilka keenaye ku dhaqmo waa qarnigii saddexaad afaraad kadib waayuu leeyahay saani iigu laaziminaya marka diin ayna nebi moxamed aan ka imaanin asxaabtiisa ka imaanin a'imada madaahibta aan u nisbo sheeganana aan ka imaanin waxaas diin maaha mana rabna marka diintaasina maahan yacni hadda mushkilada jirtaa waxay tahay qofka dhahayo nebiga iyo asxaabtiisa iyo taabiciinta atbaacu taabiciin saddexdii qarni caqiidadii caqiido u ahayd aan ku dhegno kaasaa laleeyahay diin cusuboo wataa ka war ninkan kale qarnigii shanaad iyo ka dambe wixiisu yimaadeenna isagaa dhahaya inuu diin cusub ma wato diin horaan wataa baalkuu soo rogana khalaf unbaa ku yaala ciwaanuu samaynayaa markaas wuxuu leeya alistiwaau wamaa qaalahu salaf hal salafka kamidana ma sheega ciwaankaas dad unbaa lagu siraa soo waxyaabaha marka xadiidkan waxyaabaha marka xujada ay ka dhiganayaan uu ka mid yahay waana tafsiir alla waa kan tafsiirka alle waa la yeela waaba kalaamullaahi waa saan loo yeelaynin ayb wakayfa markaa wuxuu yidhi amaa calimta ana cabdii fulaana istadcamaka falam tudcimhu amaa calimta anaka low kunta adcamtahu haddaad quudin lahayd lawajadta dalika cindii ibna aadam ya bna aadam istasqaytuka falam tusqinii waa kaa waraab dalbe ima waraabinin fa qaala yaa rabbi wakayfa asqiika waanta rabu lcaalamiin seen kuu waraabinayaa rabuulcaalamiin baaba tahay fayaquulu wuxuu dhahayaa ina cabdii fulaanan addoonkayga istasqaaka kaa waraab dalbay qolo kale oo ahlu bidaca ka midana xadiidkan barnaamij kaleo aada u qaldanay u deliishadaan barnaamijkay u deliishadaan waxay tahay qolooyinka baatiniyada leedahay oo waxay leeyihin iyagu addoonku waxaa la dejinaa mansilat allah waa isdejin karaa ayay leeyihiin kanay soo qaadanayeen marka eh, addoonkiibaa hebelow eh, yani biyo siidiisiibaa waxaa laga dhigay inuu ilaahay yidhi sidaas marka addoonkii wuxuu leeyahay wuxuu ku hadlayaa waxay yidhaahdaan lisaan luluuhiya ilaahnimada carab eh, lisaankeedu ku hadlaa see qof lisaan luluuhiya ugu hadli karaa waxay ku leeyihiin marka walidaalika waxaan aada arkaysaan oo kutubaha qaar ku yaallo oo dadku ay aqriyaan baabkaas markuu leeyahay malaktu ardullaahi sharqan wagarban malaktu ardallahi sharqan wagarban wain shitu afnaytu lanaama bilaxdatin waxaa markuu leeyahay dhulkii bari iyo galbeed anaa haysto haddaan doono ilbiriqsiyan dhulka dhan ku baabi-in karaa ee ninkaas ilaahay buu iska dhigayaa inuu ilaahay iska dhigi karaana nusuustaanay usoo qabsanayo istasqaytuka ficilkii addoonka alla loo tiiriyo marka ficilkii allana addoonkoo loo tiiri karaa dhib ma leha waa barnaamij baatiniye oo aada u foolxun waay asalkoodana marka nimankan baatiniyadaasay dalag dhahayaan say u socdaan ayb wuxuu yidhi waa mri amrullaahi in qultu kun yakun ani arrinkayga arrin allaba waay kun haddaan dhaho waa iska ahaanaya waxyaabahaas oo dhan lisaanululuuhiya ku hadlay sheekha lagu leeyahay ma weliga yani macnaheedu waxay tahay bani aadamnimadii wixii waa ka baxay wuxuu gaaray rabbinimo baatinyadaana saas u dhaqanto kutubahan oo dhanna baatiniyaday halkaas u saaran yihiin futuuxaat ulmakiyaha iyo fusuuska iyo waxyaabihii ka saaran waa la yaqaanaa walidalika ciz bnu cabdisalaam alimaam ciz bnu cabdisalaam suldaan lculamaa wuxuu ka yidhi ninka futuuxaadka iskale ibnu carabi ataa-i wuxuu ka yidhi yani bikulli qabiixuu ka sheegay ilaa uu yidhi marka yani inuu ibaaxi ahaa ibaaxi inuu ahaa wuxuu yidhi kaana laa yuxarimu farjan kaana laa yuxarimu farjan biqaaci kitaab weyn buu ka qoray oo uu culummada warkooda ku jamciyey barnaamij baatiniya marka diin ma laga dhigi karan xadiidkan marka arrintaa iyadaana ma tusi karo addoon rabbi ma noqon karo rabbina addoon ma noqon karo rabbi iyo addoon way kala baxsan yihiin waxay ku kala baxsan yihiin afcaasha sifaadka wax walbay ku kala baxsan yihiin taa marka in la fahmo waa daruuri qofka aan fahamsanaynna de diin ahal uma aha ayb oo isaga dhex daran tahay waxaa kale eh, oy sheegaan eh, kuntu samcahu ladii yasmacu bihi iyo basarahu ladii yubsiru bihi iyo taas marka ibnu xajar sharax dheerka uu ka bixinaya kitaabu riqaaq yaa kaaga filan fa bi yasmacu wa bi yubsiru yaa soo aroortay marka aniga darteeda waxuu maqlayaa anugu waxaygu maqlaa anugu waxaygu arkaa yani addoonkaas jawaarixdiisii waa dhowrayaa waayo macnaheeda ee addoonaa rabbi isku bedelaya maaha bal cabdu rabun warabu cabdun layta shicrii man ilmukalafu ibnu carabi aa'i waxyaabahaas waay marka waxyaabaha aadka u foosho xun waana madhab baatiniyo wuxuu yidhi amaa calimta anaka low kunta fayaquulu wuxuu dhahayaa ina cabdii fulanan istasqaaka falam tasqihi addoonkayga kaa waraab dalbe ma aadan waraabinin amaa calimta anaka low kunta saqaytahu haddaad waraabin lahayd la wajadta dalika cindii agtaydaad ka heli lahayd ya bna aadam maridtu waa jiraday falam tacudnii ima soo booqanin qaala yaa rabbi kayfa acuuduka waanta rabu lcaalamiin qaala maa calimta ana cabdii fulana marida miyaadan ogaanin addoonkaygii inuu jiraday hebel ahaa falow kunta cudtahu haddaad booqan lahayd lawajadta dalika cindii agtaydaad ka heli lahayd taa hawaabkeeda oo wajadtanii cindahu ama agtiisaad iga heli lahayd qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata alminqariyu qala xadaanaa abanu bnu yaziid wahuwa alcadaar qala xadaanaa qataadatu qala xadaanii abu ciisa aswaariyu abu ciisa alaswaariyu albasriyu maqbulu rawaa lahu albuhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim can abi saciidi can الnabiy sal l slm qaal cuudu lmariida qofka jiran booqda wاtabicu ljanaa'iza janaa-iskana raaca tudakirukum alaakhira aakhira idin xusuusinaysaay imaam axmeda xadiidkan soo saaray ayb waana isnaadkiisu waa saxiix waxaana laga qaadanaa cuudulmariidada waa maxalu shaahid qofka dhimanaya marka qofka markuu yimaado geeridii buu xasuusana qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil wahuwa abu qasaan alkuufiyu hiqat mutqin qala xadaanaa abu cawaana can cumara bni abi salama wa cumaru bnu abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf abu salama dhalay ninkan marka cumar bnu abi salama waa saduuqun yukhdi rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa wlarbaca can abihi abu salama can abi hurayrata can nabiy sal l slama qaal halaaun kulluhuna xaqun calaa kulli muslim saddex qof kastoo muslima korkiisa waa xaq bay ku yihiin ciyaadat lmariid qofka jiran booqashadiisa wa shuhuudu ljanaasati janaasada xaadirideeda wa tashmiitu lcaaqisi qofka hindhisay faraxgelintiisa idaa xamid allaha caza wajal hadduu alla mahadiyo qofku hadduu hindhiso alxamdu lilah yiraa yarxamuka allah in la yiraa xuquuqdaana markaa furuud kifaa'i a ah bay u badan yihiin haddii dadka qaar kamida sameeyaan kuwa kaleoo ka dhaca <coughs> baabu duaai baabun ducaau lcaa'idi lilmariidi bishifaa qofka wax soo booqanayo ducadiisa uu qofka jiran ugu ducaynayo caafimaad in ilaahay caafimaad siiyo qala xadaثna mxamed bn اlmuثanى wahuwa abu musa الzamin qala xadaثna cabdاlwahaab wahuwa bn cabdاlmajid qala xadaثna ayubu can cmr bni sacيid wahuwa اlqurashiyu hiqat can xumayd bn cabdالرaحman qala xadaثnii ثalaaثaة min bni sacdi saddex ilmo sacad abaa ii warameen buu yihi kulluhum yuxadisu can abiihi mid kastaana aabihiis buu ka waramaya ana rasuula allahi sal l slama dakhala calaa sacdin buu usoo galay yacuuduhu bimakata isagoo maka ku booqanayo fabakaa waa ooyey faqaala wuxuu yidhi maa yubkiika maxaa kaa ooyinsiinayo qaala khashiitu an amuuta bilardi alatii haajartu minha waxaan ka cabsanay waxaan ka cabsaday inaan ku dhinto dhulkii aan ka soo hijrooday kamaa maata sacdun sida uu sacad u dhintay marka sacadkan kee waay waa sacdu bnu khawla ayb qaala wuxuu yihi allahuma shfi sacdan ilaahu sacd caafi alaatan saddex jeer kamaa maata sacdun qaala allahuma shfi sacdan ba ay tahay allahuma yaa allahu alla ishfi sacdan sacad shaafi caafimaad sii waxaa laga qaadanaa marka maxalu shaahidka meeshan qofka caa-idkee wax booqanaya inuu u duceeyo qofka jiran faqaala lii faqaala wuxuu igu yidhi faqaala wuxuu yidhi sacad lii maalun kathiir maal fara badan baa ii sugnaaday oon haystaa yariuni bnatii gabadheydaa idhaxlayso afa uusii bimaalii kullihi maalkaygo dhan ma dardaarmaa qaala laa buu yidhi maya qaala fabihuluthaini saddex meelood labana qaala laa qaala fanisfu qaala laa qaala fathuluthu saddex meelood meelna qaala athuluthu yakfi thuluth ama yakfiika thuluthu baa kugu filan wathuluthu kahiirun ina sadaqataka min maalika sadaqadaada aada maalkaaga ka sadaqaysanaysaa sadaqatun waay wanafaqatuka calaa ciyaalika sadaqatun nafaqada aada ilmahaaga biilaysana sadaqo waaye wamaa taakulu waxay cunaysaa imraatuka xaaskaagan min dacaamika cuntadaada ahna laka sadaqatun bay kuu tahay wa inaka an tadaca ahlaka inaad ehelkaagii ka tagto bikhayrin uga tagto ow qaala amase bicayshin nolol uga tagto yaa khayrun khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto yatakafafuuna annaasa iyagoo dadka gacanta u horsanaya wa qaala biyadihi gacantiisii buu sidan yiri tuugsigii buu tilmaama saas baabu fadli ciyaadati lmariid qofka jiran booqashadiisa fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu buu baab yahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qala xadaanaa cabdulwaaxid qaala xadaanaa caasimu can abi qilaaba can abi lashcad aلصancaaniy sharaaxiil bni aadah ayaa leeyahay ninkan can abi asmaa qaala man caada akhaahu walaalkii qofkii booqdo kaana wuxuu ku sugan yahay fii khurfati اljannati jannada gurashadeeda mirihii jannadu saa guranaya qultu liabi qilaaba waxaan ku yidhi maa khurfatu اljanna qaala janaaha gurashadeeda qultu liabi qilaaba can man xadatahu abu asmaa abuu asmaa ayuu ka sheegay xadiidkan qaala can thawbaana can rasuuli illahi sal l slam sanadka marka qeybtii dambaa laga dhamaystiray xoogaa baa la soo waday matnigaa la aaday qeybtii dhinayd sanadka gadaalaa laga sheegay waa banaan tahay qaala xadaana bnu xabiib bni abi thaabit waa yaxya bnu xabiib bni ismaaciila bni xabiib bni abi thaabit huwa saduuqu rubama wahim rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qala xadaanaa abu usama can lmuhanaa adunuhu bna sacdin almuhana bnu sacdin abu saciid basriyu laysa bihi ba'su qala xadaanaa abu qilaabata can abi lashcad can abi asmaء الraxbiy can thawbana can الnabiy sal ll l slam naxwahu baabu lxadiidi lilmariidi waalcaa'idi qofka jiran iyo qofka booqanaya sheekadooda xadiidkooda qaala xadaanaa qays bnu xafsin qaala xadaanaa khalid bnu اlxaariث wahuwa alhujayniyu hiqat habtun qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu jacfar wahuwa cabdulxamiid bnu jacfar bn cabdillahi bn اlxakm waa saduuq rumiya bilqadr warubama wahim qaala akhbaranii abi abi waa iqa cabdlahi jacfar bn cabdillahi bn اlxakam ana abaa bakr bna xasmin wa moxamed bna lmunkadir fii naasin maca naasin iyagoo ah dad dhexdooda dadku la jiraan min ahli lmasjidi caaduu cumara bna alxakam ibni naafic alansaariy ayay soo booqdeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaa xafs xadinaa markay soo booqanayeen waxay ku yidhaahdeen xadiinaa xadiid noo sheeg qaala samictu jaabira bna cabdillaahi qaala samictu nabiya sal l slam yaquulu man caada mariidan qofkii qof jiran soo booqdo khaada fi raxmati buu naxariis buu dhex jeexay xataa idaa qacada marku fadhiisto istaqara fiiha waa ku sugnaanaya intaas uu marka booqanayo socdo naxariisuu ku jiraa markuu fariisto istaqara fiiha marka alxadiidu lilmariidi waalcaa'id waa tahay marka ninkan bay waxay yidhaahdeen xadiid noo sheeg waxaad maqashay markaas u sheegay baabun man sallaa cinda almariidi qof jira qofka jiran agtiisa ninkii ku tukado qofkii jirana in lagu tukan karo agtiisa qala xadaanaa cabdاllahi bn mxamed huwa اlmusnadiyu qala xadaanaa sufyaan can camrin can caطaa qaala caadanii cumaru bnu safwaan ayaa isoo booqday anisaasaa ii tahay caadanii cumaru bnu safwaan nusqo waxay dhigaysaa caada bnu cumara bna safwaan saas ma tahay caada bnu cumara ibnu cumar wuxuu soo booqday ibna safwaana faxadarat isalaatu oo xadiid saan oo kale u eg baa jiro ibnu cumar inuu soo booqday ibnu safwaan salaadii baa timid fasallaa bihim waa tujiyey ibnu cumar baa tujiyey ragcatayni laba ragco wa qaala wuxuuna yidhi innaa safrun annaga safaraan nahay markaa nin jiran markaa intaad soo booqato inaad ku tukan kartid agtiisa ayaa laga qaadanaya bukhaari tarjamadan oo kale waa keenay laakiin xadiidkii wuxuu keenay nebiga markay lugta ka murgacatay saxaabadii ay soo booqdeen meeshii mashruubada ay ugu tageen waa kii marka nebiga uu tujiyey asxaabta fadhi ku tujiyey iyaguna gadaashiisa ay istaageen oo uu markaa u ishaaray fariista uu yidhi soo ma xasuusataan inamaa jucila alimaamu liyutama bihi waxaa ku jirta waidaa qacada faqcudu oo idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan dhammaantiin marka fadhi ku dukadid xadiidkaas buu keenay kaasna waa u daliilkanna marka aharkanna waa daliilu u noqonaya ayb baabu ciyaadati lmushriki ninka mushriga booqashadiisa gaal marka ma la soo ziyaaran karaa ma la booqan karaa ayb booqashadaas marka gaalka way bannaan tahay gaalka dabcan aan xarbiga ahayn waaye qurbada iyo yacnii taqarubka alle loogu dhowaanaya arrintaana wuxuu ku xiran yahay macnihiisu wuxuu noqonayaa gaalka hadda haddii loo booqanayo deris inuu yahay hadduu qaraabo yahay oo kale haddii wax kale idinka dhexeeyaan markaas waad ku xiriirinaysidoo sax ah sharcan sax ku ah dhinacaas waayo dhinaca ajarka aad ka helaysid oo qurbada ay ka tahay ibnu xajar saasuu leeyahay qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qala xadaanaa xamaad bnu zayd can haabitin can anas ana gulaama min alyahuudi wiil yahuudi ah kaana yakdumu nabiya sal l slam nabiga uu adeegi jiray nabiga wax u dirdirsan jiray famarida waa jiraday faataahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa u yimid yacuuduhu isagoo soo booqanayo faqacada cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu fariistay marka in gaalkii la booqan kara tana daliil oo ah waana abaalgudda ugu abaal xiriir baa ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya wuxuu ahaa inuu khidmayn jiray intaas buu markaa nebiga ugu tegayaa darteed faqaala wuxuu yidhi aslim markaain markaa dacwadii haddii laga sii gutanaa ajar badan aslim islaam fa nadara ilaa abiihi aabihii buu fiiriyey wahuwa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuuna ahaa fa qaala lahu wuxuu ku yidhi aabihii wiilka adic abalqaasim sala allahu calayhi wasalam abulqaasim adeeco ka dambey warkiisa yeel ilaahay baa ka keenay fa aslama waa islaamay fakharaja nabiyu sal l slam nabigii waa baxay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar ilaahay baa ammaanaya mahadle allihii naar ka badbaadiyey midkan waxay kutusaysaa marka cunugani marka ma gaarin xaaladii nafta qarqarada ma gaarin oo nafsadu hadday kalxamaha dhaafto oo meelihii kaleo dhan kasoo baxdo qiririf uu gaaro islaamnimada lama aqbali lahayn ee waa waa saaran tahay sakaraadkii laakiin ma gaarin heerkii towbada lagu joojinayey ma gaarin ay kaga istaagaysay marka waa laga yeelay oo markaa islaamnimadiisii way ansaxday waxaa kale kutusaysa haddee ilaahay baa tawfiiqda iska leh dadka qaar islaamnimada waqti dambe baa inta la waafajiyey muddo yar kadibna dhimanayo qof waxaad arkaysaa sagaashan sano gaaray sagaashan sano ku muslima intii ka horreysay waxbuu qasayay yar kadib markau noolaana iska dhintay ilaahay baa marka u qadaray fii cilmillaahi qofkaas ilaahay baan shaqi ka dhigin oo saciid ka dhigay qofna waxaad arkay isagoo islaamnimadii lagu dhalay la baray ku barbaaray haddana waxaad arkaysaa inuu ilxaad iyo diin diinta inuu ka tago ayb waxyaabaha la yaab kale nin waxaa jiray najdi ahaa oo waqtiyadaan ahaa aada u yaqaanay culumta diiniga kutubo u qori jiray weliba kutubo caqaa-id iyo wax qori jiray aada buu u yaqaanay cabdalla alqasiimiyaa la dhihi jiray markii dambe lubnaan iyo meelahaasuu tegay fii aakhiri xayaatihi mulxid buu iska noqday mulxid buu noqday waxyaaba marka gaalnimo cad oo ay fahmayaan dadka ilmaha yaryarka ayuu ku hadlaya marka cilmiga qofka ma badbaadin karo towfiiq alla uu ku badbaadayaa marka ilaahay in la yiraa allahuma yaa muqaliba alquluubi thabit quluubana calaa diinik waxaad noqonaysa yacni ma ogid marka ilaahay khaatimo fiicna warsanayno hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed